alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlambiyaai walmursaliin sayidina muxamedin wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lilah calaa kulli xaal waxaynu ku jirnay waxyaalihii nijaasooyinka ahaa iyo waxyaale aan nijaasahayn oo iyadana munaasab ahaan uu raaciyey haddii aan dib cashirkeennii ugu yar noqdo su'aal ay dhallinyaradu igu soo yarcelcelisay marka uu ka hadlaya sheekhu faralada maydhashada wuxuu uhi furuudulqusli shay'aani alawalu anniya ka waraya waa niya wahuwa an yawiya rafca aljinaaba rafca aljanaaba janaabo koryeelkeed waa inuu niyeeyo ow rafca alxadadi alakbari ama xadadkii weynaa koryeelkiisa uu niyeeyo ow farda algusli aw naxwa daalika nuskhadan anugu hayaa saasay odhanaysaa nuskhada kale ayaa waxay odhanaysaa an yawiya rafca aljanaaba janaabo koryeelkeed waa inuu niyeeyaa ow rafca alxadadi alakbari xadadka weyn koryeelkiisa waa inuu niyeeyaa ow rafca alxadasi xadas koryeelkii waa inuu niyeeyaa macnaheedu waxa weeye niyadu waxa kugu filan inaad janaabo koryeelkeed niyeyso inaad xadaskii weynaa koryeelkiisa iyo iska korqaadidiisa aad niyeyso ama aad niyeyso xadas koryeelkii iyo iska korqaadiddii kii aad niyeysaaba wuu kugu filan yahay markaa xadasna marka la idlaaqa fuqahada agtooda ee xadasuun la yidhaahdo waxa lagu xambaaraa xadadka asqarka markase qofka niyeynaya ee masalan maydhanaya oo kale uu xadad idlaaquu niyeeyo xumila calalqaa'imi bihi waxa lagu xambaaraa un xadadkan hadda isaga ku sugan ee ku taagan baa lagu xambaaraa marka xadad marka la idlaaqo ka asqarkaaba ha ku dhacayee mar hadduu qofkan maydhanayaa uu xadadkii iska idlaaqo kii markaa ku taagnaa isagoo xadatul akbarkii ah ayuunbuu xaggiisa u kacaya markaa saddexdaa tii aad niyeysaaba waa kugu filan tahay weeye waxa uu sheekhu uhi raximah ullahu tacaala wa maytatulaadamiyi aadami maydkiisa iyo bakhtigiisa wa samaki kalluun bakhtigiisa waljaraadi iyo ayax bakhtigiisu daahiraatun saddexdaasiba kuwo daahir a ah weeye oo wuxuu inoo soo sheegay bakhti jinsulbakhti oo dhan iyo dhogorteeda iyo baalkeeda iyo haraggeeda iyo qaybaheedoo dhammiba inay nijaas yihiin halkan markaa wuxuu inoogu sheegayaa bakhtiyo aan iyagu nijaas ahayn markaa wuxuu uhi wa maytatulaadamiyi aadamiya bini aadmi maydkiisa iyo bakhtigiisu waa mid daahira waayo ilaahay baa karaameeyey oo ilahay buuhi walaqad karramnaa bani aadama bini aadamka waa karaamaynay oo waa maamusay oo waa sharifnay baa ilaahay yidhi ama ha noolaada ama yacnii midaan noolayn hada gaal iyo saa midkuu doonaba ha noqdo halkaasaa ilaahay leeyahay innama almushrikuuna najasun mushrikiintu waa nijaas macnaha xagga ictiqaadka iyo waxay rumaysan yihiin bay nijaas ka yihiin mooyaane jidhkoodan iyo dushoodanaa nijaasa maaha wasamaki waljaraad may wa maytatu samaki waljaraad maytadii iyo bakhdigii kalluunka ama mallayga iyo ayoxuna dhammaan saddexdaa may daahiraatun weeyi inuu kalluunkii iyo wixii badda ku jiray uu daahir yahayna waxaa u deliila xadiidka isagana saxiixa abudaa'uud iyo asxaabu sunan iyo ragga kale ay warinayaan nebigu sala allahu calayh wasalam isagoo la weyddiiyey badda iyadoo la weyddiinayaba wuxuuhi huwa tahuuru maa'u alxillu maytatuhu godkaasi waa ka ay biyihiisuna daahirka yihiin wixii maydkiis iyo bakhtigiisuna uu xalaasha yahay xadiid kale oo rag badani ay warinayaan isagana oo ibnu maaja iyo axmed iyo bayhaqi iyo mawquuf iyo marfuucba lagu wariyey marfuuciisa kolay ragna daciifiyeen rag mucasiriinna ayba tasxiiyeen si albaani oo kale iyo waxaanuu tilmaamayo ibnu cumar laga warinayey nebigu sala allahu calayh wasallam uhi uxillad lanaa maytataani waxaa naloo xalaaleeyey laba bakhti wadamaani iyo laba dhiig labada markaa mayta waa aljaraadu waalxitaan waxa weeye waa ayaxi iyo kalluunkii walkabad watixaal labada dhiigna waa beerkii iyo beeryaradii ile waa dhiig fadhiistay uune waxaa kaloo sheekhu udhi waljuzu qaybta almunfasilu ee ka soo goday ee ka soo soocantay min hayri alaadamiyi waasamaki waljaraadi waxaan ahayn ka soo soocmay najisun isna waa nijaas ilaa shacara alma'kuuli shaygii la cunayey yacnii xayawaankii la cunayey dhogortiisa mooyaane wa riishow baalkiisa wa wabarow gaameeladiisa wa suufow iyo suufgiisa walmiska miskigii mooyaane wa naafijatahu iyo miskiga qobkiisa ama weelkii uu ku jiray waxa uu sheekhu leeyahay raximah ullahu tacaala wاljuزء اlmunfasilu min hayri اlaadamiyi waاsamaki waاljaraad jusgii iyo qaybtii ka soo soocantay ee ka soo go'day xayawaan nool oo min hayri اlaadamiyi wasamaki waاljaraad aan bini aadmi iyo kalluun iyo ayax ahayni wax alliyaaliyo wixii ka soo go'a ama ka soo socma ama laga soo jaro isagoo oo noori najisun waa nijaas marka aynu eegno dee inuu u qaybiyey aadami iyo samak iyo jaraad iyo wixii kale qaacidadu waxay tahay halkan masaladan ay ku fadhidaa xayawaan nool wixii laga soo jaraa wuxuu la xugun yahayuun bakhtiga uu leeyahay xayawaankaasi haddii xayawaankaa bakhtigiisu nijaas yahay qaybtaa isagoo nool laga soo jarayna waa nijaas haddii xayawaankaa bakhtigiisu uu daahir yahayna wixii isagoo nool laga soo jaraana waa taahir markaa xayawaanka ama noolaha imisa ayaa bakhtigooda uu daahir ahaa dee waa saddex keliya huun waa aadami iyo samag iyo jaraad wixii ayagoo nool laga soo jaraana waa daahir ile bakhtigooduba wuxuu ahaa daahire intaa wixii aan ahayn ee bakhtigoodu nijaas noqonayey ayagoo nool wixii laga soo jaraana waa bakhti isaguna neefgii xoolaha ahaa haddii badhidii yacni dacwa ay ka goosato waa bakhti haddii kuruskii laga soo jara isagoo nool waa bakhti haddii qayb ka mida laga goosa isagoo nool waa bakhti marka waljuzءu almunfasilu qaybta min hayri alaadamiyi wasamaki waljaraadi ka soo soocanday ee laga soo jaray isaga oo nool najisun waa nijaas laakiin wixii laga soo jaray aadami iyo sabag iyo jaraad laga soo jaray isagoo nooli isagu waa taahir weeyi waxaana u deliila xadiidka abu daa'uud iyo tirmidi iyo ibnumaaja iyo ay warinayaan nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuuhi maa qudica min albahimati wahiya xaya wixii laga soo jara mayeedhaan iyo neef ayadoo nool fahiya maytatun waxaasina waa bakhti wuxuu haddaba ka soo reebay xayawaanka marka uu dee dhinto nijaasa noqonayay ee intuu nool yahay wixii laga soo jaraana ay nijaasa noqonayeen wuxuu ka soo reebay ilaa shacra alma'kuuli xayawaankii la cunayey timihiisii mooyaane weliba shacar marka la yidhaahdo ee ay wabar iyo suuf iyana ay daba socdaan ay ku cadfan yihiin shacarku waa kuwa riyaha wa riishow riishkuna waa baalki oo wixii baal lahaa wabarkana gaameela le waa dhogorta geela wasuufa suufow suufkuna waa dhogorta idaha ayaa la yidhaha saasay u kala baxaan ayaa kuwaasi waxa weeye daahir waya ilaahay ayaa ugu manashayay waa min aswaafiha wa awbaariha wa ashcariha asaasan wa mataacan ilaa xiin in markaa suufkii iyo wabarkii iyo shacarkii asaas laga samaysanayo mataac ilaa muddo lagu meel gaadho laakiin kii aan maakuulka ahayn ee aan isaga la cunaynee sida dameerihii iyo wixii la midka ahaa dee ayagana markaa timahoodii waxay noqonayaan nijaas qasoo soocmay waxba laga soo reebi maayo juskan waxba laga soo reebi maayo markaa walmiska wa naafijatahu nusakhu way isyar khilaafsan waynu tilmaami doonnaa bal nuskhooyinka kalena waxay dhigeen waynu tilmaami doonnaa laakiin baltan ayaynu hortu sharaxnaynaa miski miskigu isagu waa udug waa udugga aad iyo laxaadka u udgoon waxaannu ka yimaadaa xayawaan oo waxaa la yidhi garanuugta qaybo ka mida ah oo khasaalalmiski la yidhaahdo waxa weeye ka soo bax halkaa surradeeda ama xudunteeda u dhow ayuu ka soo baxaa weliba waa nooc khasaal almiski un la yidhaahdo weliba keeda laba ayuu ka soo baxaa dabeetana waxoogay bay ku xanuunsataa yacnii ka soo baxaasi markuu weynaado oo markaa wuu kuusmaayo dabeetana udugaasaa ka buuxsamaa dabeetana way ku xanuunsataa xanuunsataayoo waxay dareentaa markaa ee wax xoqniin badan iyo markaa cuncun fara badan ayay dareentaa markaasuu dabeedna dhirta iyo dhagxaanta iyobuu iskaga xoqaa markaas ayay dabeedna saasuu kaga go'aa alxaafid ibnu xajar baa wuxuu haa almisku damun yajtamicu fii surati alghazaali fii waqtin macluum min asaran yacnii waxa weeye dhiig ururayo oo halkaa xudunta khasaalka iyo garanuugta wakhti la yaqaano ku urura marka uu dabeetana adaa ku urura ayay meeshu xanuunsataayoo bahashanna way la xanuunsataa ilaa inta uu ka soo dhacayay meelaha iskaga xoqaysa ay iskaga goynayso sidaas ayay markaa wada tilmaamayaan culimada ka hadashay ama tilmaantay ama fuqadu markay tilmaamayaanba sidaas ayay tilmaaman markaa miskigaasina isaguna waa waxa weeye isaguna mid daahira wa naafijatahu naafijaduna waxa weeye waa weelkan ama qobkan uu ku jiro weeya naafijaduna ayaduna markaas waa daahir imaamu nawowina markaa ijmaac ayaabuu ku soo naqlinaya masalada haddaba nusaqa qaarkood baa waxay odhanayaan walmiska wa fa'ratahu wa infaxatahu miski waa miskigan aynu ka hadlayniyo udugan fa'raduna waa naafijadii una waa qobkiisii unisna iyo qolofkiisi iyo dahaadhkiisiiyo wixii ku xidhnaa ee laga jebinayey waxaase nuskhada markaa qalad ku ah wa infaxatahu infaxa waxaad mooddaa imminka damiirkaas inuu miskiga u noqonayo infixaduna wax miskigu leeyahay uu yahay mase ahaa infaxanadana waxay yidhaahdaan waxaa la yidhi neefga yaree ama dee naylhaada ama ri ha ahaada ama dibiba ha ahaadee ayaa markuu dhasho ayaa caana laga dharginayaa dabeetana waa la qalayaa calooshii oo markaa caana ka buuxaan ayaa laga soo saarayaa caanahaasi waxay noqonayaan dabeetana khamiir waxay ku samayn jireen markaasay ku fadhiisin jireen caanahan jubniga iyo aqidka iyo la yidhaahdo ayay ku fadhiisin jireen marka waa maadada lagala soo baxaya caloosha neefgaa yareen caanamooye wax kale aan qudanin yacnii calooshiisa xagga hoose ayaa lagala soo baxaya waxaana lagu fadhiisinaya caanayowga ayay ku fadhiisaye farsamooyin xilliyadii hore la isticmaali jiray bay ahayd marka infaxaduna waa taa gaarka laakiin haddii saan la ysugu cadfo walmiska wafaaratahu infaxatahu la yidhaahdo dee imibacadina waxay noqonaysaa wax miskigu leeyahayun mana aha ee waa waxaa ka madaxa bannaanaysa oo xaggaa kale ka imanaya markaa saasaa nuskhadda qaladkaasi ugu jira oo aanay infaacad ugu jirin markaa walmiska wanaafijatu ama wafaaratow ayaguna waa daahir faslun adaakani faasilun mid inoo kala saari weeye fii ma taqadama wa fii ma sayaatii waxa u fasal yahayna fii ma yadru min alacyaani najisati bilistixaala wa kayfiyati isaalati najaasa waa waxyaalihii nijaasa acyaantii nijaasta ahaa ee ku daahiroobayay istixaalihii isbeddel ku yimi iyo sida nijaasada laysaga suuliyo wa tadhuru alkhamratu khamradii waa daahiroobaysaa idaa takhallalad binafsiha nafdeeda markay u kala baxday khalowdo wakadaalika nabiidu min altamri waazabiibi isna waa la mid wa jildu lmaytatina waa daahiroobayaa idaa dubiqa marka la magdiyo waxau sheekhu uhi watadhuru alkhamratu shaygii khamradaha waa daahiroobaya ee wax waalinaya waalinayaynu ku soo tilmaanay inay nijaas tahay idaa takhallalad binafsihaa markay naf ahaanteeda u khalowday u kala baxdo ee wixii waalinayay ile waxaan dadka waalinaya ee ku dhex jira ku sabaysmay baa nijaasuna la socotaa mar hadday iskeedu khalowdo waa daahirowday wakadaalika nebiidu min altamri waazabiib nebiidna waxaynu waa muskirka iyo waxaa wax waalinayee laga sameeyey timirta iyo siibta khamrina waa marka dee laga sameeyo cinabkii iyo marka laga sameeyo ayuu ahaa isna isaguna markaa waa daahiroobaa oo casiirka cinabka marka laga sameeyana khamri baa la yidhaha markaan timirta iyo siibta laga sameeyana waxay noqonaysay nabiid bay noqonaysa biyahanna wax timirta ama zabiibka lagu guray ee dabeetana isbeddelee nabiidka waa la yidhaahdaa isaguna wuu daahiroobayaa marka isaguna uu khaloobay iskii uu kala baxo waa iskii markuu kala baxo nebiga sala la alay sl waxaa la weydiiyey khamro khal laga dhigtay ma bannaana buui tutakhadu khallan markaa laa buuhi ma bannaan mar haddii laga soo la farsameeyey oo wax lagu daray ama la walaaqay ama si uun loo farsameeyey iyadu ma waa markay nafdeeda intaa daboolka laga qaada iska daahirowda weeye ee ay khalowdo wa jildulmayitati bakhtiga aan ay iyo doofaar ahayn isagana haraggiisu waa daahiroobayaa idaa dubiqa marka la magdiyo magdindu waxa weeye waxyaalihii fuduulaadka ahaa ee ku dheeraadka ahaa iyo cadihiya baruuro iyo wixii ku hadhay marka laga jaro shay kulul lagaga jaro ee laga saaro ayaa la yidhaha megdintaana kaasina waa daahiroobaya way xadiidkii isagana waa kaa idaa dubiqa alihaabu faqad ahura marka la megdiye waa daahiroobay ayumaa ihaabin dubiqa faqad ahura waa daahiroobay buu isna ahaa wa idaa tanajasa markuu nijaasoobo shayun wax bibawli kalbin aw khinsiirin ay kaadidii ama doofaar kaadidii ayuu ku nijaasoobay ow farci axadimaa ama midkood faracii ow lucaabihi ama dhareerkiisii ow rawhihi ama digadiisii ama saaladiisii ow caraqihi ama dhididkiisii ow badanihi ama jidhkiisii walxaal huwa radbun waxaasi uu qoyan yahay qusila waa la maydhayaa sabcan toddoba icdaahunna midkood bituraabin taahirin tahuurin lagu qooshay waidaa tanajasa turaabu bilkelbi markuu ku nijaasoobo fa yekfihi waxaa ku filan sabcu maraatin toddoba jeer oo bilmaa'i alkhaalisi biyo khaalisahoo saafiya lagu maydho halkan wuxuu sheekhu inooga gelayaa sidii nijaasada laysaga suulinayey isagu wuu inoo sheegay una magacyadooda inoomu kala sheeginoo sidii safiinuhu inoo soo sheegay mid muqallada bay ahayd midna nijaasa mukhafaf bay ahayd midna nijaasa mutawasida bay ahayd saddexdii buu inoo kala sheegaya laakiin muqallado iyo mutawasiya mukhafaf kala bixinnin markaa tii muqalladada ahayd ee la adkeeyey isagoo inoo gelayaa wuxuu udhi waidaa tanajasa shay'un markay wax ku nijaasoobaan wuxuu doonaba waxaasi ada bibawli kalbin ay kaadidii ayuu ku nijaasoobay aw khinsiirin ama doofaar kaadidii ow farci axadihi ama midkood faracii miday markaa midkood xayawaan kale ka dhalay ay baa ri ka dhalay ama doofaar baa lax ka dhalay ama labadoodu wixii ay iska dhaleen kaadidii ayuu ku nijaasoobay ow lucaabii ama dhareerkiisii ow rawthii ama digadiisii iyo saaladiisii ow caraqihii ama jidhkii ama dhididkiisii ayuu ku nijaasoobay yacni wuxuu leeyahay intaasiba lucaabkiisa iyo rawdkiisii carku waa nijaas ow badanihi jidhkiisii buu ku nijaasoobay wal walxaal huwa shayganna rad qoyan yahay marka jidhkiisu uu ku nijaasaynayaa waa marka waxaan la kulmay uu qoyan yahay ama isagu qoyan yahay waataynu ku soo maraynay safiinatu salaadkii fii mulaaqiiha maca ruduubatin fiiha ow fii mulaaqiiha marka ay qoyan tahay ashyaadani ama kan la kulmay wuu qoyan yahay ee wixii markaa ashyaadani ay qoyan yihiin aygii wuu qoyan ama waxaan la kulmay wuu qoyan yahay markaa wahuwa radba waa badani jidhkiisii ayuu ku nijaasoy walxaal huwa waxana radbuna qoyan yahay ama waxani waa qalalan yahay ayga ama doofaarka ama faraca ayaa jidhkiisii uu qoyan yahay qusila waxaa la maydhayaa sabca maraatin toddoba jee sabcan toddoba jeer ayaa la maydhayaa ixdaahunna midkood bituraabin camuud lagu qooshay daahirin oo daahira dahurin oo waxna daahirinaya nijaas daahir oo waxna daahirinaysa lagu qooshay oo ama biyaha iyo ciiddaa laysku qooshaya ama biyaha lagu horaysa ama ciiddaa lagu horraysiinaya tii la yidhaahdaaba waa tii kale oo markaa way ku filan tahay waayo xadiidkii dee saxiixa ayaynu horeba u soo maraynay waa kii ahaa markaa weelkiinna waidaa walaqalkelbu fii inaa'i axadikum falyuriqhu uma liyaksilu sabca maraati sabca maraati toddoba jeer ha maydho amaa tuhuru inaa'i axadikum idaa walaqa fiihi lkelbu midkii weelkiisu wuxuu ku daahiroobaya markuu ay afka geliyo inuu toddoba jeer maydho midkood camuud lagu daray taw horraysa ama taw daba miduu lagu daray kaasi waa nijaasadii muqalladada ahayd masale kaluu inoo sheegay oo aan minhaajka iyaba aanay tilmaaminba masaladaasi waxa weeye markan camuudda lagu daraye mid camuud yacnii lagu daraya waa marka aanay meesha nijaasowday aanay cayd ahayn hadday ciidda lafdeedii uu halkan uu ku kaajay meel masala masaajkii ka oo ciida buu ku kaajay inaad daahirisaabaa doonaysaa meeshii ma ciid kalead u soo qaadaysaa oo ciid iyo biyaad ku wada shubaysaa bise biyo khaliya uun markaa wuxuuna yidhi waidaa tanajasa turaabu camuuddu markay ku nijaasoodo bilkelbi ay fa yekfiihi ku filan sabcu maraatin toddoba jeer ayaa ku filan oo bilmaa'il khaalisi biyo khaalis oo saafiya lagu maydho ayaa ku filan marka camuudda lagu dari waa markaana camuud ahayn waxaa nijaasooday laakiin haddii camuudi nijaasowday waxba lagu dari maayo camuud kalee toddoba jeeroo biyo ayuunbaa markaa biyo saafiya lagu shubaya halkana wuxuuhi sheekhu wamaa tanajasa waxaa ku nijaasooyey bibowli sabiyin sabi kaadidi lam yadcam aan qudan hayra labani caanan waxaan ahayn mudixa waa la rushaynu wa huwa rashu bilmaayi waa in biyo lagu rusheeyo maca alkhalabati ka qaalib noqosho ay markaa biyuu nijaasii ka qaalib noqdeenna lala qabo walmukaasara iyo ku badin halkana wuxuu inoo gelaya nijaasadii mukhafafada ahayd markaa wuxuu uhi sheekhu wamaa tanajasa waxaa ku nijaasoobay bawli sabiyin sabi kaadidii lam yadcam aan quudannin ghayra labani caana waxaan ahayn laba sanana aan gaadhin saynu safiinaaba ku soo maraynay wixii kaa ku nijaasoobeen nudixa waa la rushaynuse ba lagu rushayn wa huwa nadxiguna rashuhu bilmaa'i waa in biyo meeshii lagu rusheeyo maca alkhalabati ka qaalib noqosho ay biyuhu meesha ay ka qaalib noqdaan iyo nijaasadii walmukaasara iyo badin lala qabo waana inay nijaasadii dee biyahani ay ka qaalib noqdaan waana in lagu badiyaa waxaana u deliilaa xadiidka imaamuulbukhaari iyo muslim ay warinayaan ummu qays bintu mixsan haweenay la yidhaahdo ayaa waxay nebiga ula timi sala allah ala sl inan yar oo aan raashin cunin nebigu sala allah alay sl dhabtiisa ayuu ku fadhiisiiyey qof naxariis badan buu ahaayoo ummaddiisa aan iska kibrinoo iska weynaynin ilmihii yaraa dhabtiisa ayuu ku fadhiisiiyey waa caada ciyaalku ciyaalku leeyihin fabaala calaa sawbihi markiiba kaadibu washkiisii ku sii daayey nebigu biyo ayuu u yeedhay markaa waa ku rusheeye meeshii mana u maydhin xadiidii kale waa kay weliba waxaynu nidhi qabyuudda ku xidhan waa inay kaadi tahay saxara maya waa layska maydhayaa sabi baynu nidhi inantii ayana waa la maydhayaa lam yadcama hayra labani baynu nidhi hadduu cuntada cunana waa la layska maydhayaa laba sano aanu gaadhin hadduu laba sano gaadhana waa layska maydhayaa inanta markaa iyo inankana nebiga sala allah alay sl ayaa yidhi yuqsalu min bowli aljaariya wa yurashu min bowli alghulaam ina hekaadidiisa waa la rushaynaya inantana waa la iska maydhayaa nebi maxamed baasaassir ku qaadinayna markaa mana xikmo la'a oo haddaynu sooba qaadana waxay culimmadu sheegeen dee mashaqa ayaa ku jiro hadiya goraale inamadu cid waliba way qaadaayoo waxna way ka kaadi badan yihiinoo qof walba way kaajiyaan sida kaa nebiga sala allahu alay wasalam loo keenay ugu kaajay haddii la yidhaahdo markaa ha la yska maydha xaraj mashaqa ayaa ku sugan walmashaqatu tajlibu taysiir laakiin inantii maadaama hooyadeedu qaadoon dadu qaadqaadin ayadaa dee hooyadeedubay ku koobantoo mashaqa kuma jirta ha iska mani dhowey wasaa'iru najaasaati nijaasooyinka intooda soo hadhay taduru waxay ku daahiroodaa bilqasli maydhid idaa zaala markuu suulo dacmuhaa dhadhankeeda wa lownuhaa midabkeeda wa riixuhaa iyo urteedu walaa yaduru waxna yeeli maayo baqaa'u lownin lowniga midab hadhiddii ow riixin ama ur hadhideed casrow adkay zawaaluhu inuu suulu meesha ka baxo waxau sheekhu leeyahay halkana nijaasadii la odhan jiray mutawasita ayuu markaa inoo gelayaa safiinuhu inoogu kala qaybiyey cayniya iyo xukmiya cayniyana tii markaa midab ama dhadhan ama ur lahayd ee ahayd intaaba waa in la tiraa midna xugmiyay ahaydoo waa mid midun lagu ogiyey meesha laakiin aan intaa midnaba lahayn waxa ku filan jariyulmay calayha biyo uun saa loogu shubo haddee wuxu uhi wasaa'iru najaasaati nijaasooyinka intoodii kale tadhuru waxay ku daahiroobaysaa bilghasli maydhid la maydhi bay ku daahiroobaysaa laakiin waa goorma idaa zaala dacmuha waa hadday cayniyo ahayd markay dhadhankeedii taga ee meesha ka suuro wa lawnuhaa midabkeedii wariixo riixuha iyo urteedii markay meesha ka baxdo weeye haddaba walaa yadurru waxba yeeli maayo oo nijaaso keeni maayo weeye oo tahaaradii marada waxba u dhimi maayo baqaa'u lawnin hadduu midab hadho oo midabkii nijaasadu hadduu meeshii casaankeedii ka sii muuqdo waxba u dhimi mayso ow riixin ama ur hadday markaa urti meeshii ay ka suurayso oo casura uu adkaaday zawaaluhu suulindiisa iyo tiridiisu ay adkaatay kasina waxba yeeli maayo mashaqo ayaa ku sugan saddex jeer intii la maydhay ee weliba la jejebiyey ayay ka sii casahayuun ama wax ka sii urayaanuun waxba intaasi markaa ayada yeeli mayso hadday laakiin labadooduba midabka iyo urtuba wada jiraan ayada nijaasadii waa joogtaa hadduu dhadhanka keligii soo hadhana nijaasadii waa joogtaa bay leeyihiin walaa yadhuru lmaayicu maayicii iyo dareerihii kale ma daahiroobayo idaa tanajasa marka uu nijaasoobo waxa aynu ka soo hadlaynay waa biyihii ee haddii waxyaalihii maayicaadkii dareerayaashii kale khalkii saliiddii subagii caanihii wixii dareerayaashii kale ahaa waxa uu leeyahay walaa yadhuru lmaayicu maayicii iyo dareerihii ma daahiroobayo aan biyo ahayn idaa tanajasa markuu nijaasoobo oo yacnii lama daahirin karayo wax lagu badiyey iyo wax kaloo lagu sameeyey toona laguma daahirin karayo maayic baynu leehay hadduu jaamid yahay oo masalan subag fadhiya ay nijaasa ku dhacdo nijaasya wixii hareeraheedunbaa la tuurayaa si xadiidka bukhaari iyo abu daa'uud iyo tirmidiya ay warinayaan nasaa'ya uu tilmaamayey ee nebiga sala allahu calay slam la weyddiiyey yacnii jiir ku dhacay subag oo ku dhimatay wuxuu dhi alquha wamaa xawlaha wa kuluuhu ayadiiyo wixii hareeraheedaaba iska tuura subagiinnana cuna xadiidku intaa waa ka saxiix laakiin in kale oo yeeshaad lagu tilmaamay baa jira way kaana maayacan falaa ta'kulu ama falaa taqrabu hadduu dareero yahay laakiin ha u dhowaannina ama ha cunina waa in iyada laysku haysta intaas xadiidka haddaba shaygan maayaca dalaliintuu doonaba ha leekaadee hadduu nijaasoobay inaannu daahiraynin waa madhabuljumhuur min asxaabi almadaahib alarbaca ayaa saa qaba qole ayaa qabta in maayicu biyuhu un la mid yahay dareerahani inuu biyihii kale uun la mid yahay oo labadiisii qulladood dee inay isbeddelaan mooyaane ani nijaasoobaynin waa qowl xanaabiladu leedahay qowl baa maayican laba u kala qaadayooo odhanaya maayicu inuu maa'i yahay iyo inuu hayru yahay dareerahani qaar baa biyo ka yimoo sida khalka oo kale waa maa'i baa loodhanayaa waxay leeyihin biyuhu la mid yahay iminka saliidda oo kale waa khayrulmaa'i yacnii biyo shaqo kuma lahaa ayagu waxay ku nijaasoobayaan bay dhaheen la kulanka nijaaso ay la kulantay mutlaqan waa qowlayana xanaabiladu ay leeyihiin qiil isagu isaguu jira odhaya maayacu ma nijaasoobiya isbeddel mooyaane waa ibnu xasmi iyo qolada daahiriyada ayaa saa qabtoo subagga ayuunbay ka soo reebaanoo yidhaha isagu waa nijaasoobayaan ee subagoo kale waataynu soo tilmaamaynay cumdaha ayaynu ku arkaynay shaaficiyadu inay qaarna yidhahaan ma daahiroobaye qaarna yidhaahdeen may wuu daahiroobayaayo inta biyo lagu shubo masalan caagadii oo kale inta subaggii la kala baro ayaa lagu shubayaa intaa in lagobiyaa deetana waa la ysku ruuxayaa waa la daynaya subaggii baa soo dul maraya markuu subaggii soo dul maro biyii baa laga sii daynaya nijaasadaalaasay raacaysaa subagii waa daahiroobayaa bay markaa qabaan dariskeenna qaybtiisa hore halka inoogu joogta